alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam waxaynu ku jiray kitaab almawaaqiit baab almawaaqiit kitaabu salaa ka mid ahaa can raafic bn khadiij radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam asbixuu bالsubxi fainahu acdamu liujuurikum rawaahu alkhamsa wa saxaxahu tirmidiy wa bnu xibbaan xadiiskan raafic binu khadiijna wuxuu tilmaamayaa in rasuulku uhi salى اllahu alayh wasalam asbixuu caddeeya oo waa beriya bisubxi subaxa waa beriya fainahu sidaasi ood yeeshaan fainahu ay alsbaax caddayntaa iyo waa barintaasi acdamu way u weyn tahay liujuurikum ajarkiina marka la eego sidaasaa u weyn xadiiskani wuxuu tilmaamayaa salaada subax inaan lagu degdegin gelitaankeeda bimacnaa salaada tukashadeeda inaan lagu degdegin ilaa subaxa la hubsanayo inuu dilaacay mooya marka asbixu ay ad ad udkhiluu fi subx aw adkhiluu fi subx subaxa geliya ama subaxa gala oo waagu ha idin dilaaco riwaayad kalaa sii caddaysay oo asfiruu bsina wالsubxi idaa asfar waa markuu caddaadu waadix noqdo markaa salaada subax goormay banaanaanaysay sida xadiiska hore aynu ku soo aragnay idaa طalaca alfajru fajrigii baa markaa fajraana laba fajri buu qeybsamayay fajrun saadib fajrun kadib waanayno imanayaan marka waxa weeyaan salaada subax markaad istidhaahdaan un malaa waagi wuu beryey waayo inta badan markaad saa u eegto inuu waagi beryey iyo in kala kala garan maysid ilaa caddaan badan uu yimaado mooyaane haddaba markaad u fiirsato jihada weliba de inagu magaaleynu joognaayo wada leyr baa baxaye xataa miyiga markaad tagto marna si fiican baad u dareemaysaa jihadaasi cadceed ka soo bixi inay caddaan yeelatay marna waagi miyuu dilaacay mise muu dilaacin ayaad ayaad ka shakeysa markaa waxaa xadiiskan lagu fasirayaa hubsada oo markaad hubsataan inuu waagi si fiican u dilaaco caddaankiisuu idiin muuqdo salaadaa tukada ixtiyaadan ilaahay idinkii xilligaa ka horba salaadu ha taagnaatee laakiin mar haddaydaan hubin war waagi miyuu dilaacay mise muu dilaacin salaadiina waqtiga waagi dilaaciisabadi ay taagan tahay kadib marka hubsada weeye oo salaada subax waaga u dilaaciya asbixi waaga u dilaaciya bay de af soomaali noqonaysa oo waaga dilaaciisa geliya sidaasaa ajarkiina u weyn oo dee salaadii baad hubsateen salaad aad hubtaan baad tukateen laakiin haddii aad istidhaahdaan subixi u dilaacay idinkoon boqol kiiba boqol hubin waxay iska dhici karta inaad salaadda waktigeedii baad ka qadimtaan salaaduna waqti dheer bay lahayd oo dee waagi markuu dilaacay ilaa cadceeddu intay ka soo baxayso marka waktigan cadceeddii waktigan aad waaga hubsatay waad hubtaa inuu waktigii yahay waktigaa kale shaki baa kugu jira saa ogeed sheekh albani raximah ullah sheekhii caalimkaah waqtigan isagu noola casriga wuxuu aada u diidi jiray sheekhu saacadahan iminka masaajidada ku yaalla lagu saleeyo saacad ahaan diidi jirin laakiin wuxuu odhan jiray salaada subax masjid hebel baan tagaay oo u dambeeyaa buu odhan jir masaajidkaasi ilaa labaatan waayo dadkan way qadinayaan buu kuleeyahy waana xaqiiqooyin badan oo ka mid iyo saacaddaasi amba ha qaldanaato amba ha saxsanaato sidaasunba egaya saacaddan wuxuun bay dhadhaweyneysaa soo maaha saacaddan wuxuun bay ayay dhadhaweyneysaa waliba dee salaadaha kale waa la arkaya iminka salaaddii maqrib oo kale way caddahay salaaddii cishaayo oo kale salaadii duhur oo kale salaaddii casarko waa waqti waadixa oo de waa la hubsan karayo laakiin subaxa dilaaca waagaasa ayaa halis badan marka waa in aada la yskaga hubsado axaadiis badan oo kaleo tilmaamaysa in wakti madowa la tukadana isma diidayaanoo iyadoo iftiinkii uu muuqdayba haddana weli weli halasku uu jooga oo mugdigii dee wax kasii joogaa laceedda may soo wada bixina qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam asbixu bisubxi subaxa cadeey oo waagiisa waaga geeya fa inahu acdam liujuurikum saasa ajarkiina u badan oo waa salaada aad marka markaa wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula llahi sala llahu ala sl qal wuxu uhi qofka soo gaaro min asubxi salaada subax ragcatan ragcad ka soo gaara qabla an tadluca shams intaana cadceedu soo bixin faqad adraka subxa kaasi subxii wuu soo gaadhay xaqiiq ahaan waman adraka qofka soo gaadho ragcatan ragcad ka soo gaadha min alcasri casarka qabla an taqruba shamsu intaanay cadceed u dhicin faqad adraka alcasra casarkii wuu soo gaadhay mutafaqu caleyh walimuslim can caaisha naxwuhu wa qaala wuxu uhi sajda halkaa uu ragca ayaa wuxu qofka sajda ka soo badala ragcatan iyadoo lagu bedelin kar mid ah ragca muslim taa mutafaqun caleyhin waxay tilmaamaysaa ragcatan man adraka ragcatan min alcasr iyo min asubx riwaayadda muslim waxay tilmaamaysaa ee caaisha sajda uma qaala wuxu uhi wasajda inamaa hiya arakca waa isla macnowno sida ragcadda laftigeeda sajdadu ay uga mid tahay ayuunbaa waa tacbiiru اljuز'i wa iraadat اlkuli tay culimadu odhan jireen shayga qeyb ka mida marka laga cabiro qeybihiisa kuwa u muhiimsana isagoo shayga o dhan loo jeedo waa tacbiir aljuز'i oo sujuudiya wa iraadat lkuli salaadii o dhanna waa loo jeeda oo ragcadda iyo dhamaystirnayda xadiiskan wuxuu tilmaamayaa salaada subax matalan in waqti ay intihaaya leedahay haddaba qof hadduu salaadii subax ka seexdo matalan ka soo qad oo uu soo tooso iyadoo cadceeddii aanay soo bixin laakiin waxba aanay u harsanayn oo intuu weysweysanayay intaasi wali aan cadceed soo bixida markuu ragcad tukaday isagoo ragcadii labaad u harsantay cadceedda ay soo baxday qofkaasi ragcaddiisan hore waqtigii way soo gaadhay soo maaha ragcadda dambe may soo gaadhin ragcadda dambana tii hore bay raacsantay xagga xukunka iyo ajarka marka la eego saasuu nabigu lehy alay slat slaam man adraka min asubxi ragcatan qabla an tadluca shamsu faqad adraka asubx qofkaasi waa qof soo gaadhay maaha qadaa wixiisu mar hadduu ragcad salaaddii qeyb ka soo gaadho laakiin haddii labadii ragcadoodba ay ka dambeeyaan waktigaa fajr duluucu ashams qofkaa wixiisu waa qadaa ee adaa maha salaaddii wuu ma gudan waqtigeedii hadduu cudurdaar leeyahay o dee uu seexday waa ajarkii u helayaa oo man naama can salaatin aw nasiyaha fa waqtuha idaa dakaraha aw falyusaliha idaa dakaraha la kafaarata laha ilaa dalik salaadii casar bay noqotay afar ragcadood bay ka koobnayd soo maaha hal ragcada hadduu soo gaadho iyadoo cadceeddii aan dhicin ee uu ragcaddii tukado saddexdii ragcadoodee kalena ay dib maraan oo xal xilligii maqhribka ay galaan qofkaasi muxuu ka dhigan yahay qof casarkii soo gaadhay haddaba salaadda casar waqtigeedu iyadoo waa laba qaybood marka xadiiskan iyo xadiiskii hore in isku geyno mid waxaa la idhahdaa waqtu alikhtiyaari walfadila waqtiga ikhtiyaarka iyo fadliga waqtina waqtun idiraariyun weeyaan waqti qofka daruura u banaynayso oo waa xilliga matalan qofka ay u suurtogeli weyda salaaddii inuu tukado ilaa xilligaa mooyaane sida qofka ragcadda ka soo gaadhay ama qof afartii ragcadoodba soo wada gaadho mark tii koobaad dhameeyey tii u dambaysa dhameeyey cadceed ay dhacday qofkaas salaadii casar uu soo gaadhay xadiiskii hore lakiin maxaynu haynay maa lam tasfara ashamsu oo xadiiskaasi kumuu xidhin dhicitaanka ee wuxuu ku xidhay cadceeddu marka qofku uu hadhkiisu leekaado laga bilaabo ilaa isfiraari shamsi isfiraari shamsina waa cadceeddu markay dee bishoo kale noqoto ee aysaa noqoto marka intaasi waa waktigii ikhtiyaariga ahaa ee fadliga badnaa xagga hore laakiin daruuradu qofka waxay u banaynaysaa oo u banaan salaadii waktigeedina weli uu joogaa ilaa intaanay cadceedu ka dhicin walow isfiraarba ha yimaadeen walow isfiraarkaasiba ha yimaadeen marka waa waktigii idiraariga xadiisku markaa wuxuu inoo tilmaamaya fadliga ilaahay subxana wa tacala ummadiisa uu siiyo waktigaa salaadaha hadduu wax kamida kasoo gaaro inta dambaba ha dhaafta eh ragcadihii xagga horaa ilaahay subxana wa tacala ajarkii ka siinaya uu soo gaadhay marka halkaas sajda waa ragca bay u dhigantaa bay dheh hadduu haddaba ragcad wax ka yar ka soo gaadho tusaale ahaan isagoo taagan baabay soo baxday oo aan wali rukuucdii iyo sujuud dhamaystiran dee inaanu soo gaadhin ba xadiiska laga fahmayaa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله علي sلم qال وxu uhi min adraga qofka soo gaara min الصبح ragcatan ka soo gaara qabla an tadluca الشhamsu intaanay cadceeda soo bixin faqad adraga wuu soo gaadhay الصبح subxii buu soo gaadhay waman adraga qofka soo gaara ragcatan min الcصr casrkiina ragcad ka soo gaadha qabla an tqruba الشhamsu intaanay cadceedu dhicin faqad adraka الcصra casrkii wuu soo garay mutafq عaleyh wلmsلم can caiشha naxwhu waqala wuxu uhi sajda badla ragcat riwaayadda muslim marka waxay tilmaamaysa halkaa man adraka min الصبحi sajdatan qofka sujuud ka soo gaadha dee sujuudduna goormay noqotaa ragcadda aakhirkeeda soo maaha ragcadda aakhirkeeda noqonaysa soo maaha markaas sujuuddii haddaba halkan maxaa looga jeedaa uma qaala wuxuu ihi muslim wuxuu ihi markaa wasajda inamaa hiya rakca sajdada laftigeeda xadiisku isma diidayaano waa ragcaddii baa looga jeedaa وعن أبي سعيid الkخdري رضي الله عنه qال وxu uhi samictu waan maqlay rasuul الlahi slى الlه علي sl rsulka allo yqulu leh laa salaata salaadi ma jirto bacda subxi subax ka dambaysa xataa tadluca shamsi ilaa cadceedu ay soo baxayso walaa salaata salaadi ma jirto bacda alcasri casr ka dambaysa xataa taqiiba shamsi ilaa cadceedu ay qarsoomayso ay dhacayso mutafq caleyh walafdu muslimin wuxuu ahaa laa salaata bacda salaati اlfajri halkaa laa salaata bacda salaati subx macnihiina waa isku midun laa salaata bacda salaati اlfajri salaada subax kadib walahu muslim wuxuu soo wariyey can cuqbata bni caamirin radi allahu canhu halaasu saacaatin saddex saacadood kaana rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku wuxuu ahaa yanhaanaa mid noo diida an nusalliya fiihina inaanu tukanno saddexdaa dhexdooda wa an naqbura inaanu aasno fiihina dhexdooda mowtaana kuwa dhintay kuwa iyaga dhintay inaanu meydkii aasnona wuu noo diidi jiro saddexdaasi maxay kala yihiin xiina waqtigii weeyaan tadluca shamsu cadceedu ay soo baxdo baasiqatan ay taalicatan iyadoo soo baxaysa xataa tartafic ilaa ay kor noqonayso waxiina waqtigii yaquumu uu istaagayo qaa'imu dahirati ka duhurka istaaga oo macnaheedu yahay markay cadceedu bartanka istaagto xataa tazuula shamsu ilaa cadceedu bartanka ka dhaqaaqayso marka xiina yaquumu qaa'imu dahira markuu joogsanaya baa somaali wanaagsan xiina waqtigii yaquumu joogsado qaa'imu dahira duhurka ka joogsanaya oo cadceedu ay bartanka istaagto umayay xataa tazuula shams waxiina waqtigii tatadayafu tatadayafu bimacnaa tamiilu watazuul ay u leexato ashamsu lilquruubi dhicitaanka tatadayaf tamiil wاlxukm الthaani xukunka labaad cinda shaaficiyi buu ahaaday min xadiisi abi hurayrata bisanadi daciif sanad daciifa wazaada wuxuu kordhiyey ilaa ywma اljumucati maalinta jumcaha mooyaane waa laga soo reebay maalintaasi wakada li abi daawud abi daawudna saas kala u ahaatay can abi qataadata naxwuhu marka xadiiskan iyo xadiiskii ka horeeyey waxaa laga qaadanayaa salaadihii faralkaa marka laga yimaado waktigooda cayiman inta salaadaha ka dhaxaysa salaadahaasi inta ka dhaxaysa waqtiyada qaarkood baa la diiday salaad in la tukado oo awqaatu nahyi ah waqtiyada salaadaha la tukanaya la diiday waxaa ka mid a salaat الصubح bacda salaat الصubح salaada subax kadib ilaa iyo cadceedu ay soo baxayso xadiiska hore tilmaamay ilaa cadceeddu ay soo baxayso waxaa laga fahmaya markaa hadday cidhifka soo boodo cadceeddu intay cidhifkun la soo baxdo iyadoo cidhifkeedii kale ku jiro weli qarsoon yahay oo aanu soo bixin de in salaaddii la tukanaya laga fahmaya xadiiska marka way banaanaanayso amba markay saa soo wado boodow laakiin xadiiskii dambe muxuu tilmaamayay xataa tartafic ilaa iyo ay kor noqoto marka labadii xadiis baa iswaafaqaya oo waa la iswaafajinay xilli labada xadiis ma khilaafayaane iyo axaadiista badan ee nabiga ka soo arortay caleyh isalaatu wasalaam ee tilmaamaysa qayda rumxin qayda rumxin sidaynu ku arki doono waliba axaadiistii cumdaha waran joogi waran joogi markaa waran joogii la cadcadu ay soo baxayso markaasay banaanaanaysa salaada casarna ilaa cadceedu ay dhacayso way waxaa kaloo xadiiska dambe uu kusii kordhiyay salaada weliba waxaa la sii lamid ah inaan qofkaa dhintay la aasin laakiin waxaa dheeraad ku ah marka cadceedu horta bartanka taagantay ilaa ay dhinacun u dhaqaaqayso qaa'imu dahira marka qaa'im waa qof taagan oo kale noqonaysa lakin markaa dahirana waa waktigaa bartanka cadceedu taagantayba dahirana waqti duhurna waa gaar cadceeddu markaa markay halkaa kugta ku ururto salaadna waa la diiday in qof la aasana waa la diiday mar labaadku waxa wey cadceeddu markay soo baxaysa la soo baxdo baaziqatan xataa tartafic marka saddexaad waxa weeyaan marka ay godka gelayso ee ay sii dhacayso markaa marka la eego saddex waqti bay noqonayaan waa goorma cadceeddu markay bartika taaganta iyo cadceeddu markay soo baxayso iyo markay sii dhacayso marka la kala qaadana shan bay noqonayaan saddexda aynu sheegnay iyo bacda s bacda alcasr cadceedda bay dhicina iyo bacda suf saddexdaa jeer ayaa la diiday shantaa jeer bay noqonaysaa shanta saddexda ka kasii ay cadceeddu markay godka sii gelayso iyo markay soo booleyso iyo markay barka taagan tahay meydkana la aasi mayo imaamu shaafici oo kale isagu wuxuu ka soo reebay maalinta jumcaha salaada sunnaha ah ee mudlaqa waa la iska tukan karaa buu leeyay walow cadceeddu barta kabaha taagnaad walow cadceeddu maalintaa jumcaha axaadiis baa tilmaamaysa buu leeyahay kale oo in layska tukado sunnihii iyo layska wado waayo intaanu imaamku imanin ee aanu khudbadda foolin sunnayaal qofku mudlaqa uu iska wadi karaabay culimadu ihahdeen dee dabeetna waxay mar haddii loo baneeyo sunnihii mudlaqa inuu wadi karo ilaa xataa intuu imaamku soo fuulayo wuu iska wadaa waxaa dhici karta imaamkii inuu ka dambeeyo zawaal yimaado dabeedna iyadoo bartanka cadceedda ku taagan duhurka iska tukanayaa buhi imaam shaafici culimada laakiin intooda badan way israaciyeen oo waxay dhahan waa isku midunoo ama jumca ha noqoto ama qari jumca ha noqotee salaadaha haddaba la diiday waxaa la isku waafiqay salaadihii faralka ahaa inaanay ahayn inaanay salaadihii faralka aanay ahayn oo ah haddii salaadii casar aada soo toosto iyadoo cadceeddu godka ay sii gelayso amaba xilliga ay kaaga soo hagaagto sidaynu xadiiskii horeba ku haynay isagoo ragcadna wada ayay haddana godka sii gelaysaa soo maaha oo la isku waafaqsan in la tukanayo salaadii subaxna iyadoo soo boodeysa hadduu tukado waqtiga ay ku hagaagto wuu tukanayaa taana faralkii o dhan wuu tukanaya hadduu salaadii casar markuu tukaday ogaaday salaadii duhur inaanu maanta tukanna muxuu sameynayaa xilligaa casar kadib wuu iska tukanaya taana war isku afasiya haddaba salaadaha la diiday waa maxay waa salaadihii sunnayaasha ahaa mid baa la isku waafaqay waa salaadihii mulaqa ahaa sunihii mulaqa ahaa sunaha mulaqa waxaa looga jeedaa waa sunno aan waqti xadidan lahayn iminka tusaale ilaa salaada duhur aynu ka gaarayno waad iska wadi kartaa maanta o dhan baad intaasoo kunoo ragcadood iska tukan karta adigoon xadidan salaada subax markay ku banaanato cadceeda soo bixideedu haddaad tiraahdo ilaa duhurka laga gaarayo anuu sunayaalumaan dabada u qabanaya oo sidii salafka qaarkood laga soo warinayay inay maalintii dee dhowr boqol ragcadood tukan jireen ilan salaaddu waa khayrka waa la iska badsan karaaye adigoon xadidan oon maalin cayiman u samaysan ina khayrkaa iska wado masalan way kuu bannaantay almihi xilligaas salaada noocaasa mutlaqee la bilaabanayaa la diiday taa iyada ah waa la isku waafaqay walow dee marka qaarkood culimo qaar saxaaba jiraan itifaaq iyo ijmaacina way kala duwan yihin waayo arrinta ku saabsan salaadihii dawaat اlasbaab sunayaal ha noqdaan amba markaa waajibba marka qaarkood ha noqdaan lakin salaadihii shanta aan ahayne sababta lahaa sabab sabab maxaa looga jeedaa dee waxbaa keensaday tusaale ahaan waa salaad dayax madoobaad wax dhacay cadceed madoobaad ba dhacay xilligii casar ka dambeysay ama xilligaa bartanka bay taagantay amba janaasa la keenay iyadoo cadeed godka sii gelaysa amba masaajid baad soo gashay ya waqtiyada casri ka dambaysa amba cadeedba godka ay sii gelayso culimada jumhuur ulculamaa waxay ku tegeen culimada intooda badani oo daliilku u dhow yahay in wixii salaadihii dawaatil asbaabka laga soo reebay ya sabab baa keensatay ina tukato bay dhah oo de masaaji baad soo gashay oo xadiis kuli nabig uri alay slat slam ida dakla axadukum اlmasjid falaa yajlis xataa yusalii ragcateyn ilaa laba ragcadood uu tukado iyuu fadhiisanay manuu xadidina waktigii doontay noqon karta markaa saasay noqonaysa in salaadihii sababta laha laga soo reebay lakin sunihii mutlaqaalidi waktiyadana way sii kala culus oo cadceeddu markay godka sii gelayso iyo markay soo baxayso iyo markay bartiga taagantaha usii daran waayo rasuulku alayه الsalatu salaam muxuu sheegay xadiis dambana waynu ku arkayee xilligaa ay bartinka taagan tahay jahannamaa la shidaa buuri maxaa la huriya xilligaas jahannam markay godka gelaysana shaydaanka geeskiisa u dhigaya markay soo baxaysana sidaasoo kale markaa dadka isaga u sujuudaaba xilligaa isku ekey yaa uyaa u tukado si aanu tashabbuh u noqon cibaadadiiba la diidaya in la isku shabaha maxamed male sciidka bacda salaati subx waxaa laga soo reebay labada ragcadood ee ka horeeya subaxa hadday qofka dhaafaan bal xadiis dambayn arki doona wa can abi sacd bn malik bn sinan alkhudri radi allahu canhu qala wuxuuhi samictu waan maqlay rasuul allahi sala allahu alay sl rsulka alla yaquulu lilaa salaata salaadii ma jirto bacda subxi xataa tadluca shamsu ilaa cadceed ay soo baxayso walaa salaata salaadii ma jirto bacda alcasri casr ka dambeeya xataa taqiiba shamsu ilaa cadceed way dhacayso mutafun caleyh walafdu muslimin laa salaata bacda salaati اlfajr haddaba culimada qaar badan ba waxay dhaha waa makruuh waa la tukan karaabe waa laga wanaagsan yahay un oo laa salaatana waxay ku qaadeen nafyigan waxay dhaha nafyu kamaalin laa nafyu sixatin laa salaata waxaa se saxa in lagu qaado laa salaata inay tahay nafyu sixa hadduu qofku ogaan salaaddaa u bilaabanayo rasuulku wuxu uhi alay slat slam laa salaata asalkana nafyiga ku soo arooro shareecada ama aayadda amba xadiis ku soo aroora asalku waa in lagu qaado ba alaslu nafyigaas waa nafyu sixatin weeyaan qofka odhanaya nafyu kamaal baa looga jeedaa isaga daliil laga doonaya o qoladii nafyu kamaal kale waxay u daliishadeen xadiiskii kale ahaa laa salaata bixadrati الطacaam walaa wahuwa yudaaficuhu alakbathan salaadi ma jirto wakti cunto la keenay amba isagoo kaadihi saxaradu aada u hayaan qofki waxa xadiiska hadduu qofki isagoo cuntadii halkan lasoo dhigay tukado ka waran ya haba iska naftiisu haba jeclaysanayse dee salaadiisu way ansaxaysaa ayay yidhaahdeen marka almuhim isku soo ururiyo laa salaata qofkaas salaada waxa lagu qaadaya salaad nafyigaasi inaanay salaadaasi ansaxaynba haddii aanay wax asbaabaha dambe aynu sheegay an keenin walahu can cuqbata bni caamir alansaariy albadriy albadriy aladi sakana badre radi allahu canhu halaata saacaatin saddex saacadood kaana rasuulu llahi salى اllahu alيyه wasalam rasuulku waxaa yanhaanaa mid noo diidna an nusalliya inuu tukano fiihina dhexdooda salaadaha waqtiyada saacadahaas markaa saacaddu tan lixdanka mirina maaha la soco waqtigaas lixdanka mirir ma jirine laakiin waa waktiga cayimane amba saacada ka badnaato amba ha ka yaraato in doonta wa an naqbura naqbira naqbura min baab facala facila wa an naqbura inaanu aasno fiihina iyaga bowtaana ku eega dhito xiina tadlucu shamsu cadceed markay soo baxaysa baasiqatan ay aalicatan xataa tartafica ilaa ay kor noqonayso oo kor noqoshadaana qeyda rumxin baa lagu qeydaya waxiina yaquumu markuu istaago qaa'imu dahirati duhurka kaa istaagaya oo ah cadceedda oo barhtanka istaagta xataa tazuula shamsu ilaa cadceeddu ay suulayso ama qaa'imu dahirati waa harhkaa istaago oo harhku dhinacna uma dhaqaaqo markaa barhtanka cadceeddu taaganta shaygiibuu ku beegan yahay xaggaana uma badna xaggaana uma badna وحين waqtigii tatadayafu tamiilu ay u leexanaysaa ashamsu lilquruubi dhicitaan ay u dee godka usii gelayso amaba weli aan dhicin wa xukmu haani xukunka ka labaad ka labaad waa kee ya xiina tadlucu shamsu baasiqan xataa tartafic wa xiina yaquumu adkaasi waa kii koobaad wa xiina yaquumu qaa'imu aldahirati tatadayafu shamsi lilquruub soo maha midi waa soo bixitaankii midna waa barhtankii midna waa dhicitaankii haddaba xukunka labaad xukunka labaad keebuu noqonaya duhurka cadceed markay budu taagan tahay wa xiina yaquumu qaa'imu dahirati cinda shaafici imaam shaafici raximah ullah ayay haatay min xadiisi abi hureyra ayuu ka soo deliishay xadiiskii abu hureyra bisanadin daciifi lakin sanad daciifa ah. wazaada wuxuu ku ee abu hureyre kusoo wariyey wa xiina yaquumu qaa'imu dahirati xataa tazuula الshams ilaa yowma اljumucati mooyaane ilaa yowma اljumucati maalintaa jumcaha duhurkii iyadoo cadceeddu bartanka taagan baad sunihii iska wadan kartaa maadaama khudbadda ka hor la iska sii sunaysan karo wakadaa sidaasoo kale liabi daawuud obay ahaatay sidaa shaafici usoo wariyey abu daawuud can abi qataada buu isna ka soo wariyey naxwuhu naxwi xadiisi abi hureyra abu hureyre xadiiskiisano kale oo ah ilaa yowm aljumca naxwina waa bimacna mithl وعن جuبير بن mطcم رضي الله عنه qال وxu uhi qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم yا بني cabdi mناaf ree cabdi manaafow laa تمنعuu ha u diidina أxada cid daafa dawaafay bhada الbeyti gurigan isagaa waa kacbadee oo wasallaa tukaday ha u diidina ayata saacatin saacaddii kasta ee shaa uu doono tukaday ama dawaafay saacaddaasoo min leylin habeen ahaatay aw nahaarin ama maalin ahaatay rawaahu lkhamsatu wa saxaahu tirmidiyu wabnu xibaan xadiiskana sheekh albani baa ka mid culimada saxiixisee waxa uu tilmaamaya ragcatay dawaaf baa loo deliishada u sheekuna u keenay salaadaha lasoo reebay waxaa ka mida buu labada ragcadood ee la yidhaahdo ragcatay dawaaf oo qofkii markuu kacbada dawaafo maxaa sunno ah inuu laba ragcadood uu tukado marka mar hadduu rasuulku yihi alayه الsalaatu wasalaam saacaddii uu doono aya saacatin shaa min leyli aw nahaar maxay noqonaysaa hadduu duhurkii tukanaayo labada ragcadood bartanka ku beegna ceedo hadduu casar kadib tukanaayo hadduu subax kadib tukanaayo marnaba marnaba ha diidina mar hadduu yahay taafa bi bhada الbeyt marka ragcatay dawaafna waa laga soo reebay oo iyadana waxaa lagu daray asbaabta inay leedahay oo dee dawaafkana keensaday cabdi manaaf man hum cabdu manaaf haye qoyskii kacbada furaheeda hayn jira haye waaya shukran ifarso waad mahadsantay haye ya rasuulka qoyskoisi ya haye wa ahlulbeytki cabdimanaaf waay haye awlaadu qusayi buu ka mid yihi waay rasuulku calayhi salatu salaam iyo cabdimanaaf maxay isku yihiin haye maxay isku a hay ya abdina cabdimanaaf moxamed bin cabdillaah bin cabdilmudalib binu haashim binu cabdimanaaf binu qusay binu kilaab binu mura binu kacab binu lay binu kacab binu gaalib binu fihr binu malik binu nadar binu kinaana ibn huseyn ba ibn mudrika ibn ilyas ila aakhir marka haddaba furaha cidda hayse waxa la cabdudaar waxaa walaalahaa cabdimanafiyo iyo cabdudaar markaa furaha kacbada cida hayse waxay ahaayeen ha cabdudaar baa haya weli hadda iyagiiba sii haya haddaba cabdidaar ayaa qusay marka hore qusay ay isku dubaridan jiro quraysh oo dhan soo dejiyey kacbada ku soo dhaweeyey magaalada soo dejiyey oo ay kala fogfogaayeen dabeedna inamadiisii markii uu geeriyooday howluhu haye waxaa ka mid ahaa alsiqaaya wاlrifaada wاlxijaaba waxaalaas oo waraabinta xushaarta iyo furaha kacbada iyo cunto siintooda iyo waxyaalahaas gaarhka iyo kacbada mas-uuliyaddeeda soo dhan isaga hayay cabdidaar buu markaa kaga sii tegay inankiisi cabdidaar ree cabdimanaaf baa markaa farabatay inamadii u dhalay cabdimanaaf oo afar bay u qeybsameen waana qoladii quraysh u badatay uu nebiguna ka soo jeeday alayh isalatu salaam oo haye afarta ayay sheegaya haye cabdishams nawfal hashim udalib baaraka allahu fiik maasha allah afartaasay u qaybsameen banu hashim banu cabdishams banu nawfal a iyo banulmualib banu haashim waynu garanay oo nabiga alayh الslat slaam waa haashim binu cabdimanaaf banu shamsina waa umaya binu cabdishams reer banu umaya baynu maqalin badan saxaabadii waana reerka u batay bay noqdeen oo waa cusmaan binu cafaan iyo mucaawiya bin abi sufyaan iyo qolooyinkaas oo dhan reer banu umaya umaya bin cabdishams qolada kalena waxa weeya nawfal oo kana ka mid ah jubayr bin mudcim mudcim bin cadiy baa dhalay oo ninkii rasuulkana alay sla sl mrki daaif laga soo celiyey magan geliyey yihi bal lama hadli karo jubayr bin mudcim annawfali isna weyaan nawfal bin cabdi manaaf jubayr baa ka soo jeeda banulmualibna saxaabada inta badan ku arki maysid laakiin imaamu shaaficiya baa ka mid ah. way ku jira lakin de saxaabta ma inaan ku arag laakiin imaamu shaafici baa ka mid ah haye banu mualib banulmualib iyo banu haashim haddana gaashaanbuur gaaray sii lahaayeen saa ogeed ba culimadu waxay hahdeen ahlulbeytku waa iyo qola waxa wa abd waa banu hashim waa la isku waafiqay iyaga qolana maxay kusoo daraan mani banulmualib bay ku daraan waanaynu arki doona xadiis dambe oo jubayr binu mudcim iyo iyo cismaan baa nabiga u ima doona markaynu sekada marayno odhan doona dee rasuul allahu reer banu mudalibba waad siisay annaga iyo iyaguna sekada markaa waxa wey dhafayga annaga iyaguna isku meel baanu ku taaganah ya markaasuu rasulka ala sl slam u jawaabi doonaa waynu arki doonaa haddaba cabdimanaaf iyagu furahaba kacbada ma hayaane muxuu rasuulku sidan u yihi alayh salatu salaam quraysh oo dhan buu rasuulku macnaa ka soo saaray iyagii maadaama iyagu inta badan dadkii u badnaa ahaayeen waxaa kaloo ay ku jirta waxaa dhici karta ilaahay subxana wa tacala rasuulka inuu sii ogeysiiyey inay khilaafada iyo madaxnimada iyagu hayn doonaan ila qofka furaha iyo laftigiisa iyaguma amrayee oo xilligaa ha furiyo xilligaa ha furin ku odhan kare oo madaxnimada ilaa goormay hayn ilaa shan boqol iyo lix iyo soddonka hijriyaday hayeen ilaa shan boqol iyo lix iyo soddonka hijriyaday hayeen reer umaya u horreeyey markaa laga yimaado cismaan iyo marka halkaa laga yimaado oo dee reer banu umeya ka mid ahaa lakin markii ay boqortooyo bilaabeen mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu canhu ilaa kii u dambeeyey marwan alximaar ninkii lagu naadhaysi jiray sagaashan iyo kow sanay ahayn intay hayeen reer banu umeya qarni wax yar ka dhimayay bay muslimiinta u talinayeen waana nimankii ugu waxqabadka badnaa ee dhul badan furtay waktigaas ee meel badan gaadhsiiyey reer banu umeya waa tii la inqilaabay waxa qabsaday isla banu hashim baa qabsaday haddana markii hore iyaga waxay ameen cabdishams dee markaa dowla alcabaasiya cabdillahi bn cabaas inanku awowgo habay ka soo bilaabeen halkaasay sii wadeeno iyagu waxay talinayeen aan idhaahdo iyaguna shan boqol iyo lix iyo soddomi sanay talinayeen markaa waliba waxaan ka tegay intii hore maxay noqonaysaa lix boqol iyo iyo dheeraad waayo reer bin cabaas waxaa laga takhalusay baqdaad ay qabsadeen nimankii tataarka la odhan jiray lix boqol iyo lix iyo kontonkii hijriyada qarnigii toddobaad dhexdiisa baqdaad waxay gacanta ku dhigeen in dowla alcabaasiya aakhirkeedii ka takhaluseen lix boqol iyo lix iyo kontonkii marka iyagaaba shan boqol iyo lix iyo soddon haysay reer bani cabaas bani cabaas dee ka mid ahaa cabdilmanaaf marka dee xikmad ilahay ba ku jirto waxa laga yaba rasulka alay slat slam inu saa u laakiin furihi waa kii dib ugu celiyey in allaha yaamurkum an tu-addu lamaanaati cusmaan bin abi طalxa alcabdari cabdidaar oo reer bini cabdimanaaf walaalyihiin ba iyagu hayee furaha waxaa ka soo jeeday saxaabiga la odhan jiray safiirkii koobaad ee islaamka ay qolada taarikhda ku sheegaan waa kuma muscab bin cumayr qaala rasuulu lahi sala اlه ala sl ya bani cabdi manaaf laa tamnacu haw diidina axadan qof daafa dawaafi bi hada beyti beytkan isaga ah beytka waa kee waa kacbadii wasallaa tukaday aya sallaa macnaa salaadii dawaafka weeyaane sallaa tukaday ayata saacatin saacaddii kasta ayata kasta saacatin saacaddii shaa u doono saacaddaasoo min leylin habeen ahaatee aw nahaarin maalin ahaatee xadiisku wuxuu daliilu yahay habeen odhi labada ragcadood dawaafka iyagu inaanay waqti xadidan ee waktigii awqaaddii nahyiga la tukanayo wa can ibni cumar radi allahu canhuma can inabiyi salى اllahu alay slm qala wuxu uhi ashafaqu alxumra rawahu darquniy wasaxib ibn khuseyma wagayruhu waqfa xadiiskii hore waxaynu ku soo aragnay xataa yaqiiba ashafaq markaa shafaqaasi labuu u qeybsamaa ashafaq alaxmar iyo ashafaq alabyad marka hadhow kan macasi uu ka baxo ee xidigaha iyo waxaa soo baxan baa iftiim cad baa yimaada haddana marka waa inagii soo sheegnay oo culimada badankood waxay shafaqan salaadda cisha salaadda maqrib ay ku dhamaanaysaa salaadda cishaayna ka bilaabmaysaa waa tee waa shafaq alaxmar abu xaniifa raximah llah waxa laga so wariy isagn ashafaq alabyad haddaba xadiiskanaa sii caddaynaya laakiin culimadu waxay leeyihin waa mawquuf mawquuf mar hadduu yahay uu inoo fasiro isaga laftigiisu de waa lagu camal falayaayo mar hadii aanu masale cusuba xalaal iyo xaaraam ku saabsan aanu keenin laakiin uu inoo fasiray dee cabdillahi bni cumar nebigaba yuu ka inuu ka soo wareeyey ka ansixin laakiin isagu tafsiirkiisa wa saxix ibnu khuseyme wagayruhu waqfaa inuu xadiisku mawquuf iyo ku jooga cabdillahi bni cumar oo tafsiirkiisu yahay markaa shafaq ulaxmar inuu yahay unbuu inoo waadixinaya qadiyadii hore وعن بن عabاس رضي الله عنهma qال وxu uhi qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsل rsulku wuxu uhi alfajru waagu fajraani laba waaweeyey fajrun mid fajrigaasoo yuxarimu xaaraam yeelaya aطcaama cuntada wataxilu fiihi ay dhexdiisa xalaal tahay asalaatu salaadii ay xalaal tahay iyo wa fajrun waa taxrumu fiihi salaa salaadu ay xaaraam tahay ay salaatu subxi weeyaane salaada subx ay xaaraam tahay wayaxilu fiihi uu xalaal yahay aطcaama cuntadu رواه ابن khuseyma wاlxaakim wasaxaxaahu labadooduba way saxiixiyeen xadiiska ابن khuseyma iyo xaakim walilxaakimi xaakim wuxuu wariyey fi في fi xadiisi رضي الله عنه canhu naxwu xadiiskan oo kale wazaada wuxuu weliba kusii kordhiyey fi ladi kii wuxuu kusii kordhiyey yuxarimu طacaama cuntada xaaraam yeeliya wuxuu ku kordhiyey inahu isagu yadhabu wuu tagaa mustadiilan isagoo gudban fi lufuqi jihada isku gudbaaya wa fi aakhari kii kalena wuxuu yidhi innahu isagu ma kii markaa salaaddu ay xaaraam tahayde ka danabi sirxaan ka danabi waa sida dabada asirxaan ay addiib yeyga dabadiisa oo xadiiskana wuxuu caddaynayaa waaba waagu markuu dilaacayo inuu laba yahay xataa yatabayana lakum alkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswadi min alfajr wey oo waxaa culimadu ay sheegeen markii hore waxaa ilaahay soo dejiyey xataa yatabay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswad dabeetna saxaabiga la hahdo cadi bnu xaatim ayaa wuxuu laba xadhig baan qaato midna cadiya midna madowye barkamadaan iska hoos gashaday oo waxaan iska cunayay bui wa dee waktigaa bay gaadintaasanhaye ya bal in guri madow ku jiro labada goor may kala caddaan doonaan ya misaalgu rasuulku kuri ala sla sl waxaa looga jeeda khaydkan xadhiggii loogama jeedee waxaa looga jeedaa alfajr masuu ilaahay soo dejiyey min alfajri ee waaga ah labadaasi waa haddaba iyo iskaa kaa qaldan weeye labaduba caddaan bay leeyihin laakiin midna salaadii waa ka xaaraan salaadeeba xaaraana salaaddii subax baan ku banaanay waqtigeedi lakin salaadi kale salaatuleilkida waa ti la iska wadayey oo la shoga ee salaaddii subax waqtigeedii may gaadhin maxaa se kuu xalaalah inaad haddaad soomayso aad cunto cunto cunto iyo waxaad cabayso kan kalena salaadii baa banaanaanaysa cuntadiina xaaraan bay noqonaysa haddaba midi mustadiil wey mustadiilka waxa wey sidaasuu u gudban yahy jihada ka salaada subax ku banaanaanaysa wuu isdheraraa dherarka gudubka ah koonfur iyo waqooyiyo ayuu isku dheraray min aljanuub ilى الshabal oo min الshabal ilى اljanuub kan kalena min alأclى ila ladna way kor iyo hoos saasuu isku dheraraya sida yayga dabadiisu saa u taagan tahay oo kale kolba dadku ila waxay garanayan ba wax loogu tusaaleynaya ya dadka markaad carruurta yar wax u dhigayso ka soo qaad de waxaanay garanayn haddaad ugu tusaalaysa ood adigu laakin garanayso waa laga inaan garan lakin waxay fahmi karayaan markaa ugu tusaale ka soo qad markaa iyayga dabadiisa markay kor saa ugu taagantahay tahay dee sidaa uma gudbane saasay u taagan tahay soo maha isna kor isku dheeranaya midna mustadilo mustadiil oo saasuu isku gudbaya mustadiilka iminka qoladan xisaabta maxay dhahdeen ka la dhaa laydiga soo maaha ka labadii dhinacay iska soo horjeedaaba ay isleegyihiin bay dhahdeen ayaa afartu isleegyihin murabac ba la dha markaa haddaba sidaasuu isku dheraraya wey walilxaakim wa can ibni cabaas radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alيه waslm alfajru fajraan wey waa laba waa waagu fajrun waa yuxarimu xaaraam yeelaya aطcaama cuntada oo wataxilu ay xalaal tahay fiihi isaga asalaatu salaadu ay salaatu subx sida riwaayadda bacdeereyso wafajru fajri taxrumu fiihi salaatu salaadu ay xaaraam tahay ay salaatu subxi si aan salaad o dhan loogu fahmin dee salaada subx ay xaaraam tahay lakiin salaadihii kale salaatuleilka way bannaan tahay waa xilligeediiba wayaxilu fiiha ay xalaal tahay aطacaam cuntadiina rawaahu ibnu khuseyma walxaakim wasaxaxahu maxamed ibn khuseyma iyo xaakim annisaaburi baa wariyey walilxaakim fi xadiisi jaabi radi allahu canhu markaa ibnu khuseyma wuxuu leeyahy saxiix xaakimna mustadrak calى صaxiixayn kitaab uu leeyahay bukhaari iyo muslim baan wiii ka wixii ay ka tegeen aan ka dabadgeni xaakim baa sii daciifa lakiin agga marka dacfiga leego culimadu waxa waa mutasahil isagii ibnu xibaan iyo xaakim iyo mutasaahil xagga sixada u sahashada marka waa la yska hubsadaa xadiiska uu xaakim wariyey walilxaakimi fi xadiisi culimada laakin muslimiinta waa weyn bu kamid aha la soco wlxaakimi fi xadiisi jaabir radi allahu canhu naxwuhu wazaada wuxuu ku kordhiyey fi ladii yuxarimu acaam ka cuntada xaaraam yeelaya inahu yadhabu wuu tagaa mustadilan isagoo gudman fi lufuqi ufuqna waa jihada ufuq waa jihooyinka maalan koonfur waqooyi saas kale ufuq la ohanaya aafaaq baa wa fil aakharika kalena ee markaa salaadu aanay banaanay lakiin cuntadu ay banaantahay tahay inahu isagu kadana bistirxaan waa yeyga dubkiisa oo kale ama dabadiisa ay u taagan tahay oo kale weeyaan وعن بن مسعوud رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أفضل الأعmاali أعmaal waxaa u fadli badan الصلاaةu salaada fي أwli wqtiha waqtigeeda koobaad la tukado salaad waxaa u fadli badan salaada xagga hore laga tukado rawahu التirmidي والxaakimu وصaxaxaahu way saxiixiyey labadoodaas wa aslu xadiiskan asalkiisu fi صaxiixayni buu ku yaala xadiisku wuxuu tilmaamaya saynu hore u sheegnaba salaada in xagga hore la tukada inay u fadli badan tahay marka laga reebo salaada cishaay oo iyada fadli badan tahay in aakhirkeeda la tukado iyo iyo salaada duhur a ida kaana hunaaka xarun shadiid faاlأwlى an yubarad waa in la qaboojiyo wa can abi maxduura radi allahu canhu ana nabiya salى اllahu alay slm qaala wuxuu uhi awal اlwaqti waqtiga awalkiisu inaad xagga hore ka tukataa ridwaanullaahi ilaahay raalli ahaantiisa weeyi wa awsaduhu dhexdiisuna raxmatullaahi naxariista ilaahay weeyaan wa aakhiruhuna cafullaahi waa saamaxadda ilaahay akhrajahu daar qudniyu bisanadin daciifin jiddan aggaa dambe inaga waashay sooma waa bisanadin daciifin jiddan walitirmidi min xadiisi ibni cumara naxwuhu duuna alawsad isagoo inta dhexe sheegin ee sheegay un awal waqti ridwaan ullah wa aakhiruhu cafu llah wa huwa daciifun ayda waa daciif xadiisku waa daciif sheekh albani isagu waxaa u gaadhsiiye mawduuc buu gaadhsiiye mawduucu waa halka u hooseysa xadiis daciif wاlkadib اlmukhtalaq اlmasnuuc calى الnabiy fadalika اlmawduuc beenta nabiga laga sameyey alayh الsalatu slaam marka xadiiskaasi macnihiisa lagu dhaqmi maayo laakiin shaki kuma jiro in qofku salaada uu tukanayo ridwaan ullah iyo raxmat ullah iyo cafu llah intaba uu ka helayo amba awalka ha ka tukado amba aakhirka ha ka tukado amba dhex ha ka tukadee ilaahayna wuu kaga raali noqonaya dee amar ilaahay buu fuliyey ilaahay wuu ugu naxariisanayaa allah subxaana wa tacaala wuu cafiyey wuu saamaxayaa uu dembi dhaafaya وعن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال وxu uhi laa صلاaةa baعd الفجر إlا سجدتين لا salaata salaadi ma jirto bacda الفجر subax ka dambeeya ilaa sajdatayni ilaa ragcatayni laba ragcadood mooyaane laba sujuudood maaha manaa ragcatayn akrajahu lkhamsatu waa soo saaray ila nisaayi wa fii riwaayati cabdirazaq riwaayadda cabdirazaq almusanaf uu ku wariyey asancaani laa salaata bada laa salaata salaadi may hani bacda duluuci lfajri ilaa ragcatay lfajri mooyaane labada xadiiskan oo kale lidan qudniy buu u ahaaday labada ragcadood subaxa an ibni camr bin alcaas halkaa ibnu cumara laga soo wariyey cabdillahi ibni cumar iyo cabdillahi ibni camr way kala duwanyin waa laba saxaabi midna waxaa dhalay cumar ibn khadaab midna camr ibn caas xadiis hore maxaynu kusoo marray inaanay banaanayn salaada subax kadib in la tukado marka sidaynu sii tilmaanayba xadiiskani wuxuu ka soo reebay in laba ragcadood oo subaxa ka dambeeya la tukanayo marka labadani sida riwaayadda dabcaysay waa salaadii subax labadii ka horreeyey ee qofka seegay ayaa selafkuna ficilkoodi waa laga haya inay qallayn jireen labada ragcadood aad bay u adag yiro nebigu wuxuu sheegay alayh salatu salaam rag ah, ragcatay alfajr khayru min addunya wamaa fiiha inay ka khayr badan yihin marka maadaama ay sidaa tahay labadan ragcadood aad bay ilaalin jiray caaishana waxay tihi rasuulku sunayaasha caleyhi salaatu wasalaam loo ragcadood uu uga ilaalin badnaa maana rag labada ragcadood salaad subax ka horeeya sidaa awgeed baa selafkii laga haya inay qallayn jireen markaa laakiin salaadaha kale sunayaasha kale la qallayn maayo hadday ku dhaafaan oo selafkii lagama hayo way qiil de waa la heli karaa iyo cid sidaa tiri laakiin ta daliilka u dhowey saasuu yihi oo ficilkii saxaabada وعن umu سلمة رadي الlahu canha qaalat waxay tihi sala rasuulu الlahi salى الlahu alay sl rsulku uu tukaday alcasr uma dakla beyti gurigaygu soo galay oo fasallaa wuu tukaday ragcatayn laba ragcadood fasa'altu waan weydiiyo faqaala wuxu uhi shuqiltu waxaa layga mashquuliyey cani ragcatayn labadii ragcadood ee bacda duhri duhurka ka dambeeyey fasallaytuhumaa waan tukaday alaana iminkaan tukaday qultu waxaan ku uhi afa naqdiihimaa annaguna ma qallaynaa haddaba idaa faatataa hadday tagaan hadday labada ragcadoodna dhaafaan sida adigu baad u qallaysay ma u qallaynaa qaala rasuulku wuxuu ilaamaya akhraja waxm baa soo saaray wali abi daawuud can caaisha radi allahu canha bimacnaahu xadiiskan oo kale soo warisay iyaduna waayo xadiiskana wuxuu tilmaamayaa culimadu int in badan baa ka mid ayaa ah, saxiix ka sheeg ku sheegaye in rasuulkii alayh salatu slaam isagoo diiday bacd alcasr haddana la arkay isagoo isagoo isagoo tukanaya markaa saxaabadu dad cilmiga ku dadaala ayay ahaayeenoo xadiisku intan wuu ka dheeraaye isagoo saxiixa ku yaalay bukhaarigi ku yaallay waxay tidhi waxaan arkay rasuulka oo labadi ragcod tukanay markaa tu yar bay u dirto waxay tidhi waxaad ku tiraahdaa umu salame waxay ku leedahay waxaan ku arkay adigoo labada ragcadood diidaya adigoo salaad xilligaa diidaya haddana adigoo tukanayaan ku arkay hadduu markaa gacanta ku hishaare ka joogso macana salaad buu ku jiraay sidii bay tiiratamaso marka u tagtay ayaa waxay tiri umu salame waxay ku leeda markaa markaa u ishaaray rasulka iska joogtay wuu u sheego wuxuu ihi wafdi reer cabdiqaysa baa yimid cabdiqays waa qabiil deganaa kamid mid ahaa rabiica mudar iyo rabiica baa ololaayo markaa mudar nabiga iyo alay sla slam qabaa'il badan oo kale aday kamid mid ahaa qabailka qorayshidi rabiica oo ay ka mid ahaan banu bakri iyo taqlib iyo cabdiqayska iyo qolooyinkaas waxay degi jireen baxrayn baxrayn waa xagga bariga sacuudiga imka dhulkaa fog bay degi jir dabeetna waxay dhaha rasuul allah kuuma iman karno way adag tahay reer mudaroo dee aanu isayno qabiilkaasonu isdilnaabaa noo dhex kaa dhexeeya laakiin bilaha xurmada lumaanu ku iman karayno rasuulka alay sala slam maadaama ay wax weydiinayeen oo dee muddo dheerna ay maqnaanayeen ayaa wuxuu yihi labadii ragcadood ee duhurka ka dambeeyey ayaan ka mashquulay markaa xadiiskani wuxuu daliilu yahay labadaa qallayntoodu inay khaas ku yihiin nebiga alayh isalatu slam asalku ficilada nebiga calayh isalaatu wasalaam waa inay caam yihiin oo dadka o dhan ba ay ka wada qaadanayaan laakiin haduu wax dee caddaynaya inuu isaga khaas ku yihiin la arko khaas baa laga dhigaya waatan markaa weydiisan tiri afa naqdihima idaa faatataa qaala laa akhrajahu axmed wa can umu salama radia allahu canha maada tacrifuuna can umu salama annaha zawjatu nabiyi salى اllahu alayh waslm min ma masmuhaa ah hinda bintu abi umaya bin اlmuqira kaanat bnata camin likhalid bn walid waliabi jahl waxay ilmaadeer ahaayeen saxaabigii la odhan jiray khaalid ibn اlwalid iyo ninkii la odhan jiray abu jahl abu jahl waxa odhan jiray camr binu hishaam binu muqira khaalid bin waliidna waa khaalid bin waliid binu muqira iyadana hinda bint abi umaya binu muqira bilmaqzuum sawjkeeduna abu salama isagana ilmaadeer ubay haayeen markaa marka uu geeriyooday kadib waa kii rasulku guursay alay slat slam wa can umu slma radi allahu canha qaalat waxay tihi sallaa rasuulu llahi sala allah alay sl alcasra uma dakhala beyti buu galay fasallaa ragcatayni buu tukaday fasaltu waa weydiiyo faqaala wuxuuhi shuqultu waa layga mashquuliyay cani ragcatayn labadii ragcadood bacda duhri fasalaytuma alaana iminkaan tukaday qultu waxaan ku warhi haddaanu muslamaya fanaqdihima anagu ma qalayna idaa faatataa markayna dhaafaan qaala wuxu uhi laa maya akhrajahu axmed waliabu daawuud can caaisha radi allahu canhu bimacnaah wallahu aclam wa salaadaha sunaha guriga ma lagu tukan karaa saasaan u fahmay guriga in lagu tukadaaba u fadli badan ya laa tajcaluu buyuutakum quburan nebigu wuxu uhi alay sla salaadihiina guryihiina ka dhigana qubuuro markaa salaadna waxa u fadli badan buu rasuulku tilmaamay salaada gurigiisa lagu tuka qofku gurigiisa ku tukado ila almaktuuba waa kii ka soo reebay faralka mooyaane bale wuxuu rasuulku uhi salaada sunahe guriga lagu tukaday iyo ta masaajka lagu tukaday is isdheeryihin shan iyo labaatan darajo sida salaada faralka ah ee masaajka lagu tukada jamaca loo tukaday iyo ta guriga lagu tukado shan labaatan darajo is isdheeryihin sunuhuna waa cagsiga taad gurigaaga ku tukatay qarsoon iyo taa dadka ku arkaya ku dhex tukato sunnaha waxaa sii fadli badan taa qarsoon oo fadli badan oo xaggii ikhlaas kale usii dhow wallahu aclam